بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج الحج horta waxa weeye ruknigii shanaad ee arkaanta islaamka luqatan xajku waxa weeye alqasdu in shay loo qasta ayaa lahaa xaj harcanna waxa weyaan qasdu lkacbati linusuk qofkii inuu kacbada u qasto si uu cibaadadii usoo guto cibaadadaasoo dib nooga imaan doonta in sha allahu tacaala xajku wuxuu leeyahay khasaa'is uu kaga duwan yahay cibaadadka kale waxaa ka ah khasaa'istaas kow inuu yahay cibaada badaniya maaliya waa cibaado badankana laga sameeyo isla markaa xoolihiina laga gudanayo oo xoolihiina lagu bixinayo ma jirto cibaada badani oo maali oon isaga ahayn cibaadadku waa imaa maali sida zakada waa imaa badani sida salaadii iyo soonkii sidoo kale xajku laa yajibu fi اlcumri ilaa mara cumrigii hal mar umuu waajibaya yani qofku intuu nool yahay hal mar umay muwaajibaya lakin cibaadad kale way soo noqnoqonayaan khasaa'istiisa waxaa ka mid ah in wujuubkiisu yahay cala taraakhi oo macnaha deg deg uusan ku waajibaynin qofkii dib uu yardhigi karaa isagoo sanadkan awoodi kara inuu xajiyo sanadka dambe uu dibdhigi karaa waayahay laakiin cibaadaadka kale wujuubkoodu waa deg deg khasaa'istiisa waxaa ka mid ah inuu qofkii xajiya dembigiisa o dhan loo dhaafayo yukafir kula dunuub dunuubto dhan baa qofkii lagu dhaafaya suu nabig alay slam xadiiskii saxiixaha uu ku sheegay nabi wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam man xaja falam yarfat walam yafsuq rajaca min dunuubihi ka yowmi waladat ummuhu qofkii xajiya oo afxumo iyo fisqi iska ilaaliyaa waxaa weeye dunuubtiisi wuxuu ka soo noqonaya sida maalintii hooyaday dhasho oo kale waxaa ka mid a khasaa'istiisa in haddii uu fasahaado in qofkii ay waajib ku tahay inuu ku sii socdo xajkii faasidka ahaa laakiin cibaadaad kale hadday fasahaadaan waa laga baxaya qofka hadduu jimac ku fasahaadiyo xajkii qabla taxallul اlأwal waxaa waajib ku ah inuu dhammaystiro laakiin cibaadada kale hadday fasahaado soon ama salaad qofkii waxaa waajib ku ah inuu soo bilaabo waxaa ka mid a ah khasaa'istiisa in la kala qaadayo baailkii iyo faasidkii cibaadaad kale lama kala qaado baailka iyo faasidka lakiin xajka baailka iyo faasidka way kala duwan yihiin oo baailkii waa xajkii qofkii xaajiga uu ridoobay diintu ka baxay walciyaadu biاllah faasidkana waa kii uu jimaaca ku fasahaadiyey waxaa ka mid a khasaa'istiisa qofkii haddii uu gudo galo xajkii sunnada ahaa inay waajib ku tahay inuu dhammaystiro yalzamu taطawucuhu bishuruuci fiih hadduu qofkii sunnihiis gudo galo waajib ku noqonaya inu dhamaystiro laakiin salaada iyo soonka wakayna soo dhaaftay inaysan waajib noqonin haddii qofkii uu gudo galo soon sunnaah ama salaad sunnaah waxaa khasaaistii sidoo kale ka mid ah in la kala qaadayo arkaantii iyo waajibaadkii xajku wuxuu leeyahay arkaan iyo waajibaad iyo sunan iyo muxaramaat ama maxduuraat marka arkaantiisi waajibaadkiisu kala duwan yihin ruknigu waxaa weeye sida alwuquufu bicarafa iyo sacyi iyo dawaafkii laa yatimu alxaju ilaa bihi xajkii la'aantii ma dhammaystirmayo laakiin waajibka haddii qofkii uu ka tago wuxuu ku kabayaa dhiig siday noo imaan doonto cibaadaad kale lama kala qaadayo arkaantii iyo waajibaadkii salaaddii maala arkaanteedii waajibaadkeedu waa isku mido kitaabkan mualifku wuxuu ku sheegi doonaa ama qaybtan hadda aan guda gelayno afar arrimood xukumka xajka shuruudu sixati shuruudu ku asaxayay shuruud wujuubi shuruuddii uu ku waajibayey anwaacu istidaaca istidaacadii xajka anwaacdeedii iyo shuruud istidaacati اlmubaashara istidaacadii mubaasharada shuruuddeedii wuxuu uhi mualifku raximah اllahu tacaala huwa xajkii fardun farad weeye wakada sidoo kale alcumratu cumradii ayadna waa farad fi اladhari qowlka adarka haddaan qabanno xajku waxa weeye waa farad macnaa waajib weeye maxaa ilahi wuxuu uhi walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istadaaca ilayhi sabiila ilahay dadka wuxuu ku leeyahay beytka inay xajiyaan qofkii awoodi kara iyo xadiidka nebigu uhi calayhi الsalaatu wasalaam buniya alislaamu calaa khamsin islaamka waxaa lagu dhisay shan waxaa ku daray nabiga calayhi الsalaatu wasalaam in la xajiyo ayuu ku daray marka arkaanta islaamku ka mid yahay haddaba xajku waa fardu cayn qofkii awoodi kara anta axkaamulkhamsihii ayaa ku dareeraysaa xajka mar wuxuu noqdaa fardu cayn marna wuxuu noqdaa fardu kifaaya marna wuxuu noqdaa sunno marna wuxuu noqdaa makruuh marna wuxuu noqonayaa xaraam fardu cayn buu noqonayaa oo qofkii shuruurdii xajku ay ku waajibaysa laga helay fardu cayn buu ku noqonayaa fardu kifaayo u yahay muslimiinta oo idil in ay sanad kasta ku nooleeyaan kacbada xaj iyo cumro sanad walba waa in la helaa dad camiraya xaramkii oo xaj iyo cumraba u tagaya waayahay sunnuhu u noqonayaa ilmihii yaraa een qaan gaadhin iyo addoonkii maadaama xajat alislaam labada ayna ka asaxaynin sidoo kale qofkii hore xajka usoo gutay haddii uu xajka aado sunno ayuu u noqonayaa xaaraan buu noqonayaa oo haddii jidkii xajka loo mareeyey uu yahay makuuf mid laga cabsanayo oo ay hubaal tahay qofkii inuu ku halaagsanayo si maaloo kale qofkii inuusan helaynin jid uu u maro xajkii oon ahayn badda baddiina ay halista kacsan tahay qofkii inuu ku dhimanayo ay hubaal tahay marka xaaraan bay noqonaysaa makruuh bay noqonaysaa haddii khatar ay jirto xagga amniga laakiin halaagga uusan yaqiin ahayn marka makruuh ayay noqonaysaa qofkuu badbaadi karaa uuna dhiman karaa markaa inuu aado waa makruuh haddaba xajkii waa waajib wujuubkiisu waxa weeye fi lcumri mara mar un buu xajkii waajibayaa sanadka nabiga calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey axajuna hada licaamina am lilabad qaala laa bal lilabad yacni xajka sanadkan aan xajinayna unbaa uu dhacayaa mise weligeenba halka xaj baan ugu filan nabigu wuxu alay slam laa bal lilabad bal ee weligeenba xajkaas ay nagu filaanayaan xadiiska muslim baa weriya cumrada ayada xukunkeeda khilaaf baa ku jira qowlka abharka ah ee xooga badan ee muctamadka wuxuu leeyahay cumrada waa waajib maxaa yidhi ilaahay subxana watacaala cumradii xajkii uu isku xidhiiriyo wuxuu yihi waatimu alxaja waalcumrata lilah xajkii cumrada u dhammaystira ilaahay waayahay nabigan calayhi salaatu wasalaam caaisha ayaa weydiistay waxay tihi ya rasuul allah hal cala nisaa'i jihaad dumarka jihaad biyaa lagu leyahay nabig wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam nacam jihaadun laa qitaala fiih waxaa lagu leeyahay jihaad wax dagaal ah uusan ku dhex jirin oo ah alxaju walcumra xajka iyo cumrada qowlka khilaafu asax ama khilaafu alabhar wuxuu leeyahay cumradu waajib ma aha saasuu laakiin qowlka muctamadka waa aan soo tilmaannay cumradu inay he waajib tahay oysan sunno ahayn inay waajib tahay wuxuu idhi wa shardu sixatihi shardiguu ku asaxaya xajku alislaamu islaamnimo weeye falil weliyi weligii waxaa u bannaan an yuxrama inuu ka xarmado can isabiyi ilmihii yaraa alladii kaasoo laa yumayizu aan waxba kala garanaynin walmajnuuni iyo kii wainamaa tasixu waxay ka asaxaysaa un mubaasharatuhu xajkii ama toos qofkii inuu u sameeyo oo naftiisa ku guto min almuslimi qofkii muslimkaa unbuu ka asaxayaa almumayizi ee wax kala garanayay ee tamyiista lahaa wainamaa yaqacu wuxuu ka dhacayaa un xajkii can xajati اlislaami xajkii islaamka ka dhacayaa bilmubaasharati qofkii wuxuu kaga dhacayaa un bilmubaasharati mubaasharo wuxuu kaga dhacayaa idaa baasharahu wainamaa yaqa wuxuu kaga dhacayaa un can xajati اlislaami xajkii islaamka bilmubaasharati mubaashara wuxuu kaga dhacayaa un idaa baasharahu haddii uu la baashiro oo uu toos u sameeyo almukalafu qofkii la mashaqeeyey ee mukalafka ahaa alxuru ee xorka ahaa fayujziu haddaba wuu ka gudi oo wuu asixi xajulfaqiiri qofkii caydha ahaa xajkiisu duuna sabiyi ilmihii yaraase xajkiisu asixi maayo oo xajat اlislaam ka gudi maayo walcabdi addoonkiina xajkiisu xajat اlislaam ka gudi maayo washardu wujuubihi oo shardu wujuubihi waajibnimadiisa shardigeeduna waxaa weeye alislaam islaam weeye watakliifu takliiftii weeye wاlxuriyatu iyo xornimo wاlistidaacatu iyo awood qofkii inuu kari karo xajki waaya halkan malif wuxuu ku tilmaamayaa shuruud صxaة الxaj wa shuruud wujuub الxaj shuruuddu ku saxaya xajku iyo shuruuddu ku waajibaya shuruudda asixitaanka hormariyey wuxuu yidhi wuxuu ku asaxayaa un ajka xajka wuxuu ku asaxaya alislaam shardigaan baa loo xidhaya shardiga islaamnimada oo keliya waayahay macnaha ka asix maayo gaalkii asliga ahaa iyo murtadkii toona maxaa yeele ayuu ahlow maaha laakiin qof kasta oo muslim ah oo xajaa waxa wey xajkiisu u asaxayaa sixadan waa sixadii mulaqa ahayd waayahay sixadii mulaqa ahayd wayaan laakiin sixada anwac kala duwan bay leedahay way noo imaan doontaa dib baan ka sheegi doonaa haddaba taa macnaheedu waxaa weeye ilmihii yaraa ee aan mumayiska ahayn iyo majnuunkii inuu ka asaxayo waxyaabaha khasaa'ista xajku ayuu ka mid yahay kana oo waa cibaadada keliya ee ilmihii aan mumayiska ahayn iyo qofkii waalaa ka ansaxaysa haddaba weliga mas-uulka ka ah ilmaha yarka ah ee aan mumayiska ahayn xajotamiisa weli aan gaadhin iyo kan waalan wuu ka xadhan karaa xajkii labadaas oo wuu u niyeysan karaa ilmihii ee mas ahaa wuu u niyeysan xajki kii wallaa ee mas ahaa wuu u niyeysan xajki dabeetana maxaa la samayn dabeetana waxaa weeye waxaa waajib ah inuu la dawaafo inuu la dawaafo kii waallaa ama ilmihii yaraa ee uu ka niyeystay ou sacigii la maro ou carafo geeyo ou acmaashiisa u wixii camal uusan samayn karin asaa ka samaynay maalan dhagaxtuurka oo kale ka samayn eh, laakiin wixii camal aha ee salaadii labada ragcadood la tukanayay sunatu dawaaf asagaa ka samaynaya laakiin wixii kale ee dee acmaal ah wadajir bay u samaynaya wuu la soconaya waaya ilmihii yaraa ilmaha yarkaa dee kolley ilmihii yaraa ee maalan aan dee caqliga lahayn ee eh, tamyiisna aan gaarin dee dawaafna garan mahayo sacdina garan mahayo waa la wadaa ilma yaroo la sida weeyaan laakiin siditaankaa la sido ayuu markaa camalkii kaga asaxaya gabadh baa nabiga calayhi الsalaatu wasalaam la kulantay markaasa waxay tidhi yaa rasuula allah ilmahan yarkaa intay ilmo yaroo siday ay kor nabiga ugu soo qaaday ilmo yar ayaa waxay tihi alihaada xajun kan xaj ma leeyahay nabigu wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam nacam walaki ajrun haa xaj buu leeyahay adna ajri baad leedahay halkaa culamadu waxay ka qaateen waa xadiid saxiix oo muslim wariyey waxay ka qaateen culammadu in ilmaha yarka ah xajkii uu asaxayo haddii laga xidho oo laga niyeysto waaya majnuunkiina waa laba qiyaas qaate oo laakiin qofkii inuu laftirkiisa u guto acmaashii xajka isagoon qof kale uusan ka xidhanayn uusan ka niyeystanan isagoo laftiisu niyeysto oo guto taas waxay ka asaxaysaa buui qofkii muslimkaa ah ee mumayiska ahaa sida cibaadad kaleba ilmihii yaraa ee ani mumayiska xaj tamiis gaaray ee haddana muslimka ahaa markaa xajkii wuu ka asaxaya sida salaadiiba uga asaxay soonkiiba uga asaxaya waayahay qofkii waa laa laakiin ka asix maayo ilmihii yaraa ee xaj tamiisaan gaarina ka asix maayo haddii la dhaho mubaasharo isagoo ha sameeya xajka haddii la dhaho waa sixat lmubaashara xajat alislaam marka laga hadlayana waxaa loo baahan yahay oo qofkii la baashirayana wuxuu ka ansaxayaa qofkii mukalafka ahaa ee xorka ahaa ayuu xajatilislam ka dhacaya qofkii hadduu xajka guto isagoo mukalafa baaliqa oo caaqil oo xor ah saddexdaas shardi laga helay muslim horta ku dar islaam ku dar waa muslim waa baaliq waa caaqil waxa weeye waa xor oo addoon maaha afartaas shardi hadii laga helo waxa weeye xajat alislaam wuu ka gudayaa marka xajka uu sameeyey mar dambe inuu soo xajiyo oma baahanayo laakiin ilmihii yaraa hadduu xajkii u guto waxaa looga baahan yahay xajat alislaam la yimaado addoonka hadduu xajka la waxa weeyaan kama gudayo xajat alislaam waa inuu xajkii dib kala yimaado maxaa nabigu uhi alayhi الsalatu wasalaam ayuma sabiyin xaja uma balaga facalayhi xajaة ukhra wa ayuma cabdin xaja uma cataqa facalayhi xajaة ukhra ilmo oo xajiya dabeetana qaan gaadha xaj laga rabaa addoon kasta oo xaja dabeetana xorooba xaj kale ayaa laga rabaa nabig alayh الsalaaةu wasalaam rawahu اlbayhaqiyu biisnaadin jayid waaya haddaba faqiirkii buu ihi fayujziu xaju اlfaqiir faqiirkii xajkiisu wuu u gudayaa laakiin ilmihii yaraa iyo addoonkii xajat اlislaam kama gudayn qof faqiir ah dee xajka laguma leh oo istidaacadiiba meesha ka baxday laakiin hadduu si uun ilaahay u makaniyo inuu xajo qofkaa faqiirka ah ama cid kale ka bixisayaa ama si uun xajka u tegayaa haddii uu si uun u makansada xajka u guto xajkii xajatlislaam ka gudaya nacam ka gudaya maxaa yeelay shuruuddii aan soo tilmaannay baa laga helay waa qof muslim ah oo mukallaf oo xor ah laakiin ilmihii yaraa iyo addoonkii xajatlislaam kama gudaysa hadday xajiyaan shuruudda wujuubka xajkana waa islaam iyo takliif iyo xuriya iyo istidaaca waa shan shardi haddaba muslim oo inuu yahay qofku oo gaalka ku waajibi maayo waa inuu baaliq yahay mukalafkii waxa loga jeeda baaliqan caaqilan ilmihii aan qaangaarin ku waajibi maayo kii waalaa ku waajibi maayo xor waa inuu yahay oo addoon ku waajibi maayo mustadiic waa inuu yahay qof awoodi kara oo xajkii kari kara istidaaca badaniya waa maaliya waa inoo imaan doontaa mualifku sheegi doonaa istidaacada anwaacdeeda labadii nooc ee istidaacada waa inuu kari kara xajkii oo dhaqaalo ku xajiyo uu haysto isla markaana awoodi karo inuu xajkii gaadho ama qof kale uu ka xajiyo waaya shuruudda haddii la helo markaa xajkii wuxuu noqonayaa waajib haddaba markaan soo ururinno maraatibtiisii waxay noqonayaa afar afarta mualifku noo sheegay sixa mulaqa ah oo iyada waxaa loo shardinayaa un alislaam faqad islaamnimo baa loo shardinayaa waxaa kaloo lagu dari karaa waqti alxaj waqtiga la xajinaya inuu yahay waqtiga xajka sixat lmubaashara yacni qofki inay ka ansaxayso mubaasharadii xajki inuu la baashiro oo naftiisa uu ku sameeyo taana waxaa loo shardinaya laba shardi oo ahaa alislaam watamyiiz islaamki iyo tamyiizki sixat lmubaashara can xajat اlislaam xajat alislaamkiina waxaa loo shardinayaa saddex shardi islaam والتكليف والحرية أما أفر بعني كراء الإسلام والتكليف أو الله البلوغ والعقل هي الحرية وجوب حجكنا وحلو شرطنا يا شن شرطي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة وايه وحولي وشرط صحته شرط وكاء الصحة يا الإسلام الإسلام نموية فللولي ولي هذا وحاول بنان أن يحرم إنه كحدو عن السبيل به يرى alladii kaasoo laa yumayizu waxba aan kala soocaynin waxba kala garanayn walmajnuuni kii waallaa inuu ka xidho oo ka niyeysto ayaa u bannaan weligii wainamaa tasixu waxay ka asaxaysaa uun mubaasharatuhu inuu guto oo naftiisa ku guto min almuslimi qofkii muslimka ahaa almumayizi ee wax kala garanayay ee xadu tamyiiska gaahay hadduu doon qaan gaadhinba e eh. wainamaa yaqac wuxuu ka dhacayaa un can xajati lislaami xajkii islaamka wuxuu eh, kaga dhacayaa bilmubaasharati gudasho qofkuu naftiisa ku gudanayo idaa baasharahu hadduu guto almukalafu kii mukalafka ah ee baaliqi caaqilka ahaa alxuru ee xorka ahaa fayujzi haddaba wuu gudayaa xajulfaqiiri kii caydha ahaa xajkiisu duuna sabiyi ilmihi yaraase xajkiisu gudi maayo walcabdi addoonkiina xajkiisu gudi maayo wa shardi wujuubihi shardiga waajibnimadiisana waxaa weeye alislaamu islaam wاtakliifu takliif wاlxuriyatu xornimo madax bannaani walistidaacatu iyo karitaan qofkii uu kari karo xajkii wahiya istidaacada ayadan soo tilmaanay nawcaani waa laba nooc axaduhumaa midkood istidaacatu mubaasharatin waa karitaan inuu qofku naftiisa xajkii ku guto walahaa taasina shuruudun shuruud bay leedahay axaduhaa shuruuddaa mid ka mida waxaa weeye wujuudu zaadi sahaydii in la helo wa iyo sahayda weelasheedii wamu'nati dahaabihi iyo kharashkii tegitaankiisa wa iyaabihi iyo soo noqoshadiisa waqiila waxaa la yidhi in lam yakun lahu qofka hadduusan lahayn bibaladihi waddankiisa ahlun ahl hadduusan ku lahayn reer wacashiiratun iyo qaraabo lam tushtarad lama shardinayo nafaqatuliyaabi kharashkii soo noqoshada la shardin maayo falow kaana hadduu yahay haddaba yaktasibu mid xoogsanaya kulla yowmin maalin walba qofka asaga markuu xajka u socdo maa yafi wax ku filan oo kafaynaya bizaadihiisa hadiisa kafaynaya wa safaruhu walxaal safaruhu safarkiisuna tawiil inuu dheer yahay lam yukallaf lagu waajibin mahayo alxaja xajkii wain qasura haddii safarkiisi uu gaabto wa huwa asaguna yaktasibu uu xoogsanaya fii yowmin maalin kifaayata maalmo wax ku filan kullifa markaa xajkii waa lagu kalifaya waa lagu waajibinaya markuu inoo sheegay shuruuddii xajku ay ku waajibaysay oo shan shardi ahaa shardiga u dambeeyen uu ahaa alistidaaca qofkii inuu kari kara xajki ayuu halkan noogu tilmaamaya istidaacadaas istidaacadu waatuu ilahay qur-aanka noogu sheegay walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istaaca ilayhi sabiilan man istadaaca ilayhi sabiila wataa marka istidaacadaasaa laba noocu mualif ku yiri istidaacatu mubaashara iyo istidaaca taxsiil taxsiilihi biayri dib buu ka sheegi doonaa istidaacatu mubaashara waa qofkii inuu naftiisa xajkii ku gudan karo asaga laftiisa xajka la iman kara oo awoodi kara caafimaad ahaan taasi haddaba shuruud bay leedahay afar shardi uu mualifka inoo sheegi doonaa ay leedahay shardiga koobaad waxaa weeyaan buu idhi wujuudu zaadi in sahay uu qofkii heli karo sahiidii xajka iyo weelashii sahidaa lagu guran lahaa ama lagu ridi lahaa sahida waad garanaysaano waxaa weeye waa wixii qofku uu u baahnaa intuu xajka gaarayo intuu ka soo noqonayo oo wixii cuni lahaa iyo wuxuu cabbi lahaa ayaa sahidii soo gelaya sii socod iyo soo noqosho intaba waa in horta sahayda u helaya waa o awciyat zaad sahaydaas weelashii lagu shubi lahaana waa in la helaya ilan qofkii hadduu cunto cunayo weeluu ku shubtuu u baahan yahay cuntadii waayahay biyuu cabbi lahaa koobkii ku shuban lahaa buu u baahan yahay waayahay taasina waa ayadna waa loo baahan yahay kharashkii uu ku tegi lahaa xajka iyo kharashku kaga soo noqon lahaa waa masaariiftii iyo wuxuu u baahnaa hadday nooli tahay hadday hoteelku degi lahaa ay tahay haddii tanaqulaadkii iyo asfaartiisii waxyaabuu soo iibsanaya tahay wax alla wixii kharash ahaa muddadaa xajka ay ku maqanyaysay socod iyo soo noqosho intaba ayadna waa inuu helaa waaya kaasi haddaba waa shardiga koobaad qowl baa wuxuu leeyahay haddii qofkan wax ehla hadduusan ku lahayn beledkii uu ka tegaya xajka uu ka aadayay iyo qaraabo toona marka loo baahan mahayo nafaqadii ama kharashkii soo noqoshada oo qofkan marba haddii uu wadankan uu ka tegay wax ehlan uusan u joogin qaraabana aysan u joogin muxuu kaga soo noqon halkaa uu aaday xajka ah ha iska joogo ilaan kulligii waa dhulka ilaah waxaan filaya qowlkan markii la dhahayay inuusan waaqiceenna uusan eh, wax ka ogeyn sababtoo ah waaqiceenna maanta qowlkan ku socon maayo waddamadii waa la kala leeyahay baasaboorraa lagu soo galaa iyo fiisooyin qof maanta intuu sacuudiga aado iska joogi karaa ma jiro waxawy qofkii waa lasoo tarxiilaya hadduu iska aado qofkii xaajiga hadduu sii joogo waxaa loo arkaya mutakhallif oo waa lasoo tarxiilaya marka qowlkan saasuu leeya calaa kulli xaal laakiin qowlka muctamadka ah wuxuu leeya xataa haddii qofkii waddankii uu ka tegayey ehel iyo cashiiro toona ehel iyo qaraabo toona isu u joogin dee qofkii la dhihi mahayo waddankaaga ah kusoo noqonin maxaa yeelay qurbadu waa dhib qofka qof kasta waddankii uu la qabsaday ee uu ku soo barbaaray ayuu markaa eh, jecelyah naftu ay la qabsatay wuxuu idhi falow kaana yaktasibu kulla yowmin maa yafii bizaadihi qofkan qof kharash haysta ma aha oo xajka ku aado laakiin waa qof farsamo yaqaan ah oo xoogsan kara intaa uu safar ku jiro ayuu xoogsan karaa oo lacag la soo bixi karaa wax maalin kasta ku filanna wuu la soo bixi karaa intaa uu safar ku jiro safarkiisuna waa safar dheer xajkii ma ku waajibayaa wuxuu leeyahy maya xaj ku waajibi maayo waayo qofkan bilow uu shaqadii ka go'a ama shaqadii waayaa markaa qofkii meel cilla kusoo dhacaa midda kale qofkii asagoo safar ku jira haddana inuu shaqeeyo maalin walba dee waa mashaq tacabkii safarka iyo tacabkii shaqada haday isku darmadaan laakiin waa safarku hadduu dheer yahay hadduu safarku gaaban yahay isla markaana uu hal maalin keliya uu shaqaysanayo maalmihii xajka wax ku filan markaa xajkii waajib ku noqonaya xajkii waajib ayuu ku noqonaya maxaa yeele qofkaasi mashaqo weyn iyo dhib weyn lama kulmayo wuxuu idhi wahiya nowcaani istidaacadii waa laba nooc axaduhumaa labada nooc mid ahaan istidaacatu mubaasharatan waa istidaacadii la baashiridda oo lala baashirayay macnaha acmaashii xajka walaha shuruudu shuruud bay leedahay axaduhaa shuruudda mid ka mida ah waxaa weye wujuudu zaadi sahayda in la helo wa uciyatihi weelashiisii wa mu'nata dahaabihi kharashkii tegitaankiisa wa iyaabiisa oo noqoshadiisa waqiila waxaa la yidhi lam yakun lahu qofkii hadduusan lahayn xajka qabanayay bibaladihi wadankii uu ka xajayey o ka tegayey ahlun ahl hadduusan ku lahayn wala cashiiratun iyo qaraabo lam tushtarad markaa iyada la shardin maayo nafaqatuliyaabi kharashkii soo noqoshada falow kaana haddii qofkii uu yahay yagtasibu mid shaqaysanaya kula yowmin maalin walba maa yafi wax ku filan bizaadihi sahaydiisa wasafaru safarkiisa inuu yahay qawiilu mid dheer lam yukalaf lagu waajibi maayo alxaja xajki wain qasur hadduu safarku gaabto wa huwa asaguna yaktasib uu xoogsanaya fii yowmin maalin kifaayata ayaamin maalmo wax ku filan oo maalmihii xajka oo dhan wax ku filan hal maalin keliya uu shaqaysanayo kullifa markaa xajkii waa lagu kallifaya waa lagu waajibinaya aani shardiga labaad ee shuruuddii istidaacada istidaacat almubaashara ka mid ah waxa weeye wujuudu raaxilati gaadiid in la helo liman qof baynahu ee udhaxaysa isaga iyo wa bayna makata maka marxalataani laba maalin socod fain laxiqahu haddaba qofkii haddii ay haleesho biraaxilati bisababi raaxilati gaadiidka sababtiisa mashaqatun mashaqo shadiidatun oo daran ushurda waxaa la shardinayaa wujuudu maxmilin qalabkii awrka la saaray ee khashabka ahaa in la helo lagu fuulayey awrka washurda islamarkaana waxaa la shardinayaa shariikun qof la wadaagayo yjlisu markaa ku fadhiisanaya fi shiqi اlaakhari dhinaci kale waayahay shardiga labaad ee shuruudda istidaacat اlmubaashara waxaa weeye qofkii inuu helaya gaadiid gaadiidkii inuu helaya wey laakiin qofka gaadiidka loo shardinayo waa qofkee waa qofka ka fog maka oo asagii makee udhaxayso lama maalin socod waxa weeyaan siddeean kilomitr iyo wixii ka sii badan waayahay laakiin qofkii intaa in ka yar ay udhaxayso dibbuu mualif ka sheegi doonaa haddaba qofkii haddii raaxiladii gaadiidkii uu fuulayay maalan awrkii ama faraskii ama dameerkii wixii la midkeen waagi hore waxaa lagu safri jiray awrta iyo fardaha iyo dameeraha iyo wixii la midka ah. marka haddii qofkii uu kala kulmayo daabada uu fuulayo mashaqo daran iyo dhibaato daran marka waxaa la shardinayaa buuri inuu helo qalabkii lagu fuulayey awrka waxa weeyaan waa khashab maxmilkan uu mualif kuu sheegay waa khashab labada dhinac laga kala ridayo awrkii qofna uu dhinacan ka fuulayo qofna dhinaca kale uu ka fuulayo walidaalika mualifku yidhi waa in la helaa qof shariig oo dhinac kale ku fadhiista haddii kale wuu dheelinaya oo qofku ula dhacaya uu ciraya marka maxmilkaas waa in la helaa waxaa jira hawdaj iyo maxmil maxmilku waa kan haddaan sheegaynay hawdajkuna waa aqalkan gurada awrka la saarayo ee la dhex gelayo qofkii hadduusan awrkii oo khalia ah u fuuli karin oo uusan xamiraynin qof maalan waayeelo ama qof jilicsan u yahay ama qof dumara dee markaa maxmilkaas ayaa loo samaynayaa ama waxaa loo samaynayaa eh, hawdajkaas wuxuu yidhi waman qofkii baynahu ee u dhaxaysa asaga iyo wa baynahaa iyo maka duuna marxalatayn laba maalin socod wax ka yar wahuwa asaguna uu yahay qawiyun qof xoog ah, oo kari kara cala almashyi socodkii yalzamhu lxaju xajkii wuu ku waajibayaa fain dacufa haddii uusan kari karin oo ka daciifayo socodkii fakalbaciidi wuxuu la mid yahay sida qof maka ka fog ayuu markaa la mid yahay wayushtaradu waxaa la shardiyaa kownu zaadi sahaydii inay ahaato waraaxilati iyo daabadii ama gaadiidkii faadilayni laba ka dheeraad ah can daynihi dayntiisa iyo mu'nati man qof kharashkii calayhi dushiisa ay tahay nafaqatuhum biilkoodu muddata dahaabihi muddada uu sii socdo wa iyaabihi iyo muddada uu soo laabanayo walasaxu wejka asaxnimada badani waxaa weeye ishtiraadu kownihi kaa aan soo tilmaannay ah zaadkii iyo raaxiladii ama sahaydii iyo waxaa weeye gaadiidkii faadilan midka zaa'id ah can maskanihi gurigiisa wa cabdin iyo addoon yaxtaaju ilayhi wuu u baahan yahay likhidmatihi adeegiisuu ugu baahan yahay wa annahu shaaniye yalzamuhu qofkii inuu ku waajibayo sarfu maalin maali tijaaratihi xoolihii ganacsigiisa inuu ku bixiyo ilayhimaa sahaydaa iyo gaadiidkaas wuxuu ku yidhi haddii qofkii meesha uu joogo iyo maka u dhaxayso wax ka yar laba maalin socod maalan waxaa u dhaxaysa hal maalin socod oo kale afartan kilomitr ayaa u dhaxaysa iyo wixii la mid ah isla markaana qofkan wuxuu awoodi karaa inuu u lugeeyo xajki sida maalan oo kale qofka joogo oo kale tuulooyinka ka sokeeya daaif daaif siddeetan kilomitr bay u jirtaa maka amaba jiddo darafkeeda u sokeeya maxaa jiddo iyo maka taqriiban lixdan kilomitr bay isu jiraan qofka asaga ah hadduu kari karo ama u lugayn karo xajkii waa waajib markaa inuu lugayo waa qof caafimaad qabo xooga haddii uu qofkii qof tabar daran uu yahay oo aan lugtii xamili karin masaafadaas marka wuxuu la mid yahay fakal baciidi qof fog la mid yahayo laba maalin soco masaafat alqasri wax ka sii badan qofkii maka ay u dhexaysay meesha uu joogo iyo maka ayuu la mid noqonaya markaa waajib kuma noqonayso inuu xajkii u lugeeyo ilan qofkani ma awoodi karo waayahay sahaydii aan soo tilmaamaynay iyo gaadiidkiiba waxaa shardi ah buuri in ay dheeraadka ah ka yihiin dayn haddii lagu leeyahay qofkii haddii qofkii dayn lagu leeyahay isla markaana uu haysto lacag xajkii ku filan dayntaana waxa wey lagu leeyahay markaa dayntuu hormarinaya la dhihi mahayo ha soo xajiyo isagoo dayn lagu leeyahay waa inuu daynta hormariya bilow uu dhintaaba uuna soo noqonin waxana waa xaq bani aadan dayntu marka dayntu way culus tahaye daynta ayaa la hormarinaya haddaba waa in sahydii iyo gaadiidkiiba wixii ku baxayey waa inay ka dheeraad yihiin dayntiisii isla markaa kharashka iyo biilka cidda biilkoodu uu saaran yahay qofkan xajku e, uu ku waajibay waa inay dheeraad ka yihiin macnaha biilka reerkiisii inta uu muddata dahaabi markuu sii socday markuu soo noqonayaba muddada uu xajka ku maqan yahay biilka reerkiisii waa in uu ka baxsan yahay zaadkii iyo raaxilada sidoo kale waa in zaadkii iyo raaxiladii ka baxsan yihiin gurigii uu degan yahay haddii qofkii guri u baahan yahay waa in gurigiisa ka dheeraad yahay ama guriga guri milki ha ahaado ama guri kara ha ahaado isla marka hadduu u baahan yahay addoon u khidmeeya oo qofkan yahay qof loo khidmeeya maalan ama waa qof waayeelah ama waa qof ahlu sharaf ah oo de asagoo aan adeeganin oo qof u adeeg u baahan yahay marka waa in ujradii ama mushqaayadii qofkii u shaqaynayey uu ka dheeraad yahay zaadkiiyo raaxiladii qofkan hadduu yahay qof ganacsado ah xoolo kale ma haysto laakiin ganacsi buu leeyahay ganacsigaas ama meheradda uu leeyahay ma shardi baa inuu intuu iibiyo inuu ku xajiyo xoolihii ganacsiga ma waajiba inuu ka xajiyo haddii xataa uusan haysanin arbaax ama fawaa'id dheeraadaho dee ka baxsan meheraddii meheradda waxa yaalama inuu xaraashaa si uu markaa uga soo xajiya nacam waa waajib dad badan oo waxaan filayaa tujaar ah ayay masaladan qabanaysaa oo haddaad weydiiso dhahaya walaal mihradan reerkan baan ka biilaa dukaan buu haystaa camiran ama mihrab camiran buu haystaa oo biilka reerka uu ka soo saaro waxaan leenahay mihradaas haddii aad iibiso gebigeedaba wax yaalla ood gebigeeda maala qof kale ku wareejiso ya ma ka soo baxayaa kharashka xajka hadduu haadho markaa waxaa waajiba inuu mihradii iibiyo oo uu ka soo xajiyo ilaahay baa risqi u furi doona xajka waxyaabaha arsaaqda lagu fura addoonka ayuu ka mid yahay nabigana alayh sala slam wuxuu hi taabicu bayna alxaji walcumra fainahumaa yanfiyaani alfaqra kama yanfi lkiiru khabat alxadiidi walfida yacnii israaraaciya xajka iyo cumrada maxaa yeelay qofka faqriga iyo caydhnimada iyo saboolnimaday ka fogeeyaan marka taasi waa waajib walidalik maalif yuli waa inuu yalzamuhu sarfu maali tijaarati ilayhima xoolihii ganacsigiisa waa inuu ku bixiyaa zaadkii iyo raaxiladii wuxuu yidhi aani hardiga labaad waxa wey wujuudu raaxilati gaadiidkii in la helo liman qof baynaha oo udhexaysay wa bayna makata iyo maka marxalatayn laba maalin socod fain laxiqahu qofkii haddii haleesho biraaxilati bisabi raaxilati gaadiidka sababtiisa mashaqatun dhibaato shadiidatun oo daran ushtarada waxaa la shardiyaa wujuudu maxmilin in la helo aaladaas lagu furayo awrkii washturada waxaa la shardiyaa shariikun qof la wadaaga qofka oo yejlisu fadhiisanaya fi shiki alaakhari dhinaci kale maxmilka ku fadhiisanaya suusan qofkan oo la dheelinin waa man qofkii baynahu ay u dhaxaysa asaga iyo wa baynaha maka duuna marxalatayn laba maalin socod wax ka yar wa huwa asaguna qawiyun uu awoodi karo calamashi socodkii yalzamu waxaa ku waajibaya alxaju xajkii fain dacufa hadduuna awoodi karin socodkii fakal baciidi qof markaa maka ka fog ayuu la mid yahayo socodkii ku waajibi mahayo wayushtaradu waxaa la shardiya kownu zaadi sahayda inay ahaato waraaxilati iyo gaadiidkii faadilin inay dheeraad ka yihiin can dayni dayntiisa iyo munati man qof kharashkii calayhi dushiisa ay tahay nafaqatuhum biilkooda uu ku waajibay muddata dahaabihi muddada uu sii socdo iwayaabihi muddada uu soo noqonayo walasaxu waxaa weeye israadu kownihi zaadkii iyo raaxiladii in uu shardi yahay faadilan midka dheeraada can maskanihi aqalkiisa iyo wacabdin adoon yaxtaaju ilayh u baahan yahay likhidmati adeegiisa waannahu yalzamu qofki inuu ku waajibayo sarfu maali tijaaratihi xoolihii ganacsigiisa inuu ku bixiyo ilayhi maazaadkii iyo raaxiladii aلثaaliثu hardiga saddexaad ee shuruudii saddexaada ka mid waxa wey amnu ariiqi jidkii inuu nabadgelyo yahay falow khaafa hadduu u cabsado calaa nafsihi naftiisa aw maali ama xoolihiisa u cabsado sabcan dugaag uga cabsado aw amase caduwan cadow uu ka cabsado aw amase rasadiyan aan ahayn lam yajib اlxaju xajkii markaa uma waajibayo hardiga labaad ee shuruudda istidaacada waxaa weeye jidkii inuu aamin yahay oo nabadgelyo yahay haddii qofkii naftiisa uu baqo ama xoolihiisa uu baqo uu ka baqayo maalan dugaag inuu cuno ama cadow ama nin waxa weye dhuljiifa ah, rasadigu waa dhuljiif waa budhcad qofka dadka dhabbaha u geleya oo isla markaa waxay haystaan ka qaadanaya ayaa waxaa weeye rasadi la yidhahdaa isla markaa uusan jirin meel uu u maro xajka oon ahayn meeshaas cadowga uu joogo ama ninkaad uu jiifka ah ama sabcaas xajki markaa ma waajibayo maadaama amni uusan jirin iyo nabadgelyo aysan jirin wuxuu yidhi wاlأdharu qowlka adharka waxa wey wujuubu rukuubi اlbaxri badda fuulitaankeeda inuu waajib yahay in halabat salaamatu nabadgelyada hadday ay badan tahay waannahu shaana yelzamu qofkii inuu ku waajibayo ujraة اlbadraqa mushqaayadii jidmaryaha qofkii jidka marinayay ee gaarhka ahaa wuxuu idhi haddii la waayo meel kale oo xajka loo maron ahayn badda waxaa waajiba qofkii badda inuu fuulo oo doodu raaco waaya badda markaa in la fuulo ay nabadgelyadu ku badanta oo dadku inta badan ay ku nabadgelayaan oo khatarteedu ay yarta markaa badda in la fuuro waa waajib ujratulbadraqa markuu ku leeyahay waxa weeye waa mushqaayaddii la siinaya dadkii ilaalada ahaa ee waxa weye dadka jidka marinaya dadkaas in aad siiso mushqaayadoodii na waa waajib ilaa hore waa loo baahan jiray maxaa yaele dadku meelo fog bay xajka oga iman jireen oo waxa weye muddo dheer bay usoo socon jireen waxa laga yaaba bil iyo laba bilood iyo saddex bilood bayna usoo socdeen xajka Ah, inaga maanta meeshan xaj kaga tegayna saacado yaroo kooban oo diyaaradaha loo fuulayo iyo gaaridka dheereeya baabuurtii wax la midka waxaasi ma jirin waa salaadkan casriga ah marka waxay u baahan jireen dad waxaa weeye jidka mariya oo ilaalo ah dhulkiina yaqaana cadowgana ka difaaca marka ujratulbadraqadu kuu sheegay mualifku waa kuwaas wuxuu yidhi aaliu hardiga saddexaad waa amnu ariiq jidkii inuu nabadgeliyahay falow khaafa hadduu cabsado calaa nafsihi naftiisa o maalihi ama xoolihii sawcan hadduu uga cabsado dugaag oo caduwan cadow oo amasarasadiyan uljiif walaa ariiqa jid uusan jirin siwaahu ka aan ahayn lam yajib alxaju xajki waajibi mahayo waladhar waxaa weeye wujuubu rukuubi lbaxri badda in la fuula inay waajib tahay in halabat salaamatu nabadgelyadii hadday badan tahay waanahu haniye waladharu waad ku cadfaysae adharku waxaa weeye annahu shaniye yalzamuhu qofkii inuu ku waajibayo xajka doonayay ujratu lbadraqati jidmariyihii ama dadkii jidka marinayay hayadoodii oo yushtardu waxaa la shardiyaa wujuudulmaa'i biyihii in la helayo wazaadi iyo sahaydi fi lmawaadici meelihii almuctaadi la caadaystay in laga qaato minhaa mawaadicdaas biaman اlmili lacagtii amanmiliga ahaydna lagu helaya ee u dhigmay wahuwa amanmitrigaasna waxa wey alqadru qadarkii allaa'iqu u cuntamayay ama u qalmayey bihi biyahaas iyo zaadkaas fii dalika zamaani zamankaas walmakaani iyo makaankaas wa calafi daabati wujuudu calafi daabati daabada quudkeedii in la helayo fii kulli marxalatin geedi socod kasta ama maalin socod kasta ayadna waa shardi wuxuu ku yidhi waxaa shardi ah in la helayo biyihii iyo zaadkii oo meelihii la caadaystay in laga helo ay dadku ka iibsan jireen in markaa laga helayo amanun milin lagu iibinayo qiimihii ay markaa goynayeen ee qiimo zaa'id ah oo qiimihii caadiga ka baxsan aan lagu iibinayn waaya waxaa loo shardinaya in la helayo biyihii iyo saadkii mawaadicdii dadku ay ka heli jireen laga helayo waxa weeye dee dadku ma qaadan karaan sahadoodii intay sii socdaanoo dhan halmar ma waa qaadan karaa haddii kale sahaydu culus bay noqonaysa marka waa in markuu xoogaa socdaba uu helayo meeluu biyo ka iibsado iyo meeluu cunto ka iibsado waa inuu helayo isla markaana amanumili laga iibinayo cuntada iyo biyahaas amanmiligu ku fasiray wuxuu i wahuwa alqadru laa'iqu bihi fi dalika الzamani wadalika almakan waa wax u qalma biyahaas lacagta ama qiimaha ama sicirka ay joogaan meesha ay ka joogaan zamanka iyo meeshaada yani waxaa la diidan yahay in xujaajtii lagu dallaco qiimihii oo qiimihiisan marinin laga iibiyo taasi waxa weeye xajkii haddii la helo xajkii ma waajibayo isla markaa waa in la helaa calaf daaba qofkan daabadii watay ila waag hor waxa lagu safri jiray saan soo tilmaannay awrtii iyo wixii la midka ahaa calafkoodii wixii la quudinayay waa in laga helaa marxalo kasta ilacalafkiigu culus yahay daabadii wax badan bay cunaysa lama qaadi karo waa mashaqo inuu qofkii calafkii markasta u qaata marka waa inuu helayo calaf daaba daabadii samankan aan joogno calaf daaba waxaa soo gelaya filaya booskeedii kaalimihii shidaalka gawaarida iyo diyaaradaha meelihii dee shidaal ka qaadanaya wixii la midka ah ayaa soo gelaya in hadda cidna kuma safarta awrtii iyo waxa weeye fardihii iyo dameerihii waayahay midda kale zamanka zaadkii raaxiladiiba waxaa kaaga filanba qofkii haddii xamlo uu la safro oo xamladun ay tahay waxa la idhaahdo fuol yani wax kasta lagaa dabarayo inaad hesho uun xamladaas lacagteeda bas inaad iska bixiso saadkii raaxlada halkaas soo gelayaan maxaa yidhi xamladaas dusheeda ah inay ku soo saaraan tigirkii iyo fiisihii diyaaradda inay ku saaraan gaadiidkii aad yani aad ku socsocon lahayd markaad jiddo ka degto ilaa maka iyo madiina ayagaa qaba hoteelkaaga ayagaa qaba cuntadaadii ayagaa qaba ilaa intaad ka soo noqonayso marka waa backage kulley yurub ba aad looga helaa yurub iyo maraykan oo full backage baa lahaa qofku waa inuu xamlada lacagteeda bixiyaa xamladaasa marka wax kasta qabta wax adug kaa baxayoo dambe lacagta aad bixinayso bes wax ka badnay ma jir wax kala weydiin maayo wuxuu idhi wayushtarad waxa la sarday wujuud ilmaai biyihi in la helo wazaadiya sahayday fi lmawaadici meelihii almuctaadi la caadaysta xamluhu in laga qaato minhaa meelahaas biamani mili lacagtii u dhigmaysan lagu helayo wahuwa aman miligaasna waxaa weeye alqadru qadarkii allaa iqbii u qalmayey fii dalika zamani zamankaasi walmakaani makaankaas wacalafi daabati wujuuda calafi daabati daabada calafkeedi waa in la helaa fii kulli marxalatin marxalo kasta wa fi lmar'ati haweeneydii waxaa loo shardiyaa an yakhruja macahaa inuu la baxo zawju zawj aw mase maxramun nin sukeeye ah aw amase niswatun dumar iqaatun oo lagu kalsoon yahay walaصaxu waxaa weeye annahu shaniya laa yushtarad ilaan shardinayn wujuudu maxramin maxram inaan loo shardinayn liixdaahunna dumarka iqaadka ah mid ka mid ah inaan loo shardinayn la socdo wa annahu shaniye yalzamuhaa inuu ku waajibayaa haweenaydii ujrat lmaxrami maxramkeedii mushqaayadiisii idaa lam yakhruj haddii uusan la baxaynin ilaa bihaa mushqaayadaa la'aanteed mooyaane hadduu dhaho ku raaci mahayo ilaa inaad mushqaayada siisa mooyaane dee mushqaayadiisii ayaa ku waajibaysa haweeneyda iyadoo shardi dheeraaday leedahay oo waxaa loo shardinayaa in ninkeedii uu la socdo odaygeedii ama maxramkeedii uu la socdo ama niswatun hiqaat dumar lagu kalsoon yahay la socdaa saddexdaa mid ka mid ah ayaa loo shardinaya waxaa nabig wuxu uhi calayhi الsalaaةu wasalaam laa tusaafiru اlmarأaةu ilaa maca dii maxram haweenaydigiisa safrin ayadoon maxram ayna la soconin marka zawjkeedii ama maxram sida aabbaheed iyo walaalkeed iyo wixii la mid ah ama niswatu iqaat dumar koox ah oo lagu kalsoon yahay haday wada socdaanna ayadna waxa weeye waa kaafi wey uu ku filan yahay oo markaa meeshii maxramka ayay u gelayaan waayahay maxaa yeelay cid markaa soo hurhuryeynaysa dumarka wada socda ee lagu kalsoon yahay ma jiro waayahay dumarkan niswa aiqaat aan ku tilmaannay ee wada socda mid ka mida inay maxramkeedu la socdo ma shardiba lama shardi maaha dumar khalia ah way noqon karaa dumar khali ah oo midna maxramkeeduusan la soconin way bannaanta nabiga alayh slat slam markii uu wafaaday kadib zawjaadkiisii waxaa soo xajisiyey cabdiraxmaan ibn cawf maxram ooma ahayn halkaas marka culamada ka qaateen in niswati qaat hadday isla socdaan waxa weeye soo xajin karaan waaya gabadhii maxramkeedii hadduu diido inuu raaco in nushqaayad ay siisa mooyaan ninkan uu yahay maalan nin hore usoo xajiyey oo xaj ooma baahnaba markaa waxaa waajib ku ah inay nushqaayadiisii siiso waaya ujratlbadraqa qoladaan soo tilmaanay ee gaarka ahaa ayuu markaa la mid noqonaya asna waa yani waa iska bixinaysaa dushqaayadiis wuxuu yihi wafi lmar'ati haweeneydii waxaa loo shardinayaa an yakhruja macahaa inuu la baxo zawja zawj ow ah, maxran maxram aw niswatu hiqaat ama dumar lagu kalsoon yahay walasax waxa wey annahu laa yushard ila shardin wujuudu maxramin maxram inuu la socdo lixdaahunna midood yani dumarkaa mid ka mida ah inuu maxramkeedii la socdo lama shardinayo wanahu shaaniya yalzamuhaa haweenaydii waxaa ku waajibay ujratulmaxram maxramka ujradiisa ama mushqaayadiisii idaa lam yakhruj haddii uusan bixin ilaa biha ujradaas la'aanteed araabicu shardiga afraad ee shuruudda istidaacada waxaa weeye an yahbuta inuu qofku ku sugnaado cala raaxilati gaadiidka dushiisa bilaa mashaqatin dhibaato la'aanteed mashaqadaas oo shadiidatin daran waayahay wacala alacmaa indhoolihii waxaa ku waajibaya alxaju xaj in wajada hadduu helo qof hagaya wa huwa qofka hagaya kalmaxrami sida maxramkii uu la mid yahay fii xaqi lmar'ati haweeneyda xaqeeda waayahay waalmaxjuuru calayhi qofkii la sharay bisafahin dhinaansho ama nacasnimo loo sharay ka hayri heyrkii uu yahay laakiin hase yeeshee laa yudfacu lmaalu xoolihii loo dhiibi maayo asaga bal yruju macahu waxaa la baxaya alweliyu weligii baa la baxaya ninkii mas-uulka ka ahaa safiihaas maxjuur calayga ah oo amase yansib wuxuu u yeelayaa shaksan qof lahu qofkaas safiiha ah oo markaa xoolihii gacanta ugu haynaya shardiga afraad ee shuruud lislaaca binafs waxaa weeye qofkii xaajiga ahaa in uu daabadii ku sugnaanay oo awoodi karo daabadii inuu fuulo waag hore awrta waad garanaysaano awrtu waxa weeyaan yani waa gaadiid yani e, culus isla markaana qof kasta kuma sugnaan karo qofka odayga waayeelka ee culus waxa laga yaba inuusan xamili karin awrtii fuuritaankeeda lakin gawaarida hadda simankan la mid ma aha gawaaridu waa yani waxa weyaan waa wasiila muriixa haddaba haddii qofkii uusan ku sugnaan karin raaxiladii gaadiidkii awrkii ma fuuli karo hadduu fuulo mashaqo shadiidu kala kulmaya dhibaato aad u daran marka xajkii ku waajibi maayo isdaaca binafsi marka lagama helin isdaaca bilkhayr ayuu markaa soo gelaya isagu waayahay waxaa shardi haddaba in daabada ku sugnaanaya bilaa mashaqatin shadiida dhibaato daran la'aanteed qofkii dhoolaha ahaa xajka muu ku waajibaya wuu ku waajibayaa buu ku yidhi haddii uu helo qof haga oo gacanta haya oo markaa caawiya qofkaa hagaya indhoolaha wuxuu la mid yahay kalmaxrami fii xaqi اlmar'ati sida haweenayda maxramkeedii aan ku soo sheegnay inuu la mid yahayoo hadduu diido inuu raaco ninka indhoolaha ah bilaa ujratin de markaa ujradii ayuu iska bixinaya indhoolihii oo ninkaa hagaya ayuu siinayaa almaxjuur calayhi bisafa waxaa weeye waa nin xoolaha sayrsayraya ku ciyaaraya oo xoolihiisa aan tashiilanayn oo maalan xaaraanta ku bixinaya iyo waxyaaba aan wax u tarin qofka asaga ah waa la ayiraya xoolihiisa waa laga xayiraya safiih asafiih almubadir uu noogu imaan doona baab alxajr insha allah qofka asaga haddaba xoolaha loo dhiibi maayaa lidhi xajku laakiin wuu ku waajibaya ka hayrihi la mid yaho xajka wuu ku waajibaya laakiin xoolihii asaga loo dhiibi maayo maxaa yeele xoolihi uu iskaga ciyaari hadii xoolaha loo dhiibo xoolihi uu iskaga ciyaari haddaba maxaa la samaynaya weligiisiibaa raacayoo la baxaya hadduu kari karo hadduusan weligiisii raaci karin ninkii mas-uulka ahaana waxa weya qof kale ayuu u yeelayaa oo la socda oo xoolihiina gacanta u haya oo ka masruufa ilan qofkan xoolaha baa laga ilaalinaya wuxuu yihi annawc aani nooca labaadi waxa weeye istidaacatu taxsiilihi bikayrihi inuu xasiliyo xajkii bikayrihi karitaanka inuu xasiliyo xajkii bikayrihi keyrkii ku xasiliyo keyrkii macnaa qof kale ama cid kale inuu xajki ku xasiliu awoodi karo qofkii faman qofkii haddaba maata dhintaa wa fii dimatihi asagoo dushiisa ay tahay xajun xaj lagu leeyahay wajaba waxaa waajibaya alixjaaju canhu in laga xajo ayaa waajibaya min tarikatihi xoolihii uu ka tegay laga xajo waayahay markuu mualif ka soo baxay noocii koobaad ee istidaacada ahaa istidaaca binafs ama istidaacatu mubaashara binafs ayuu halka wuxuu ku sheegaya noocii labaad oo ah istidaacatu taxsiili bikayrihi qof aan xajka awoodi karin inuu asagu guto laakiin xooluu haystaa hantibuu haystaa lagaga xaji karo maalan waa qof waayeel ah ama waa qof maxaan ku dhahaa curyaano naafa ah oo aan xajin karin waa qof idhoolaho cid hagta waayey ilaa akhirihi qof baa dhintay isagoo xaj lagu leeyahay xaj buu awoodi karay inuu xajiyo isagoo xoolo haysta muunan xajinin wuu dhintay ama qalaa lagu lahaa xaj qalla ah ama xaj nadara lagu lahaa oo ku nadaray marka asaga waxaa waajiba in xoolihiisii laga xajiyo oo cid kale ay ka xajiso ayaa markaa waajiba oo ciddaas alla wixii ku baxay kharashka xajkiisii markaa la siiyo maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam sida uu tilmaamay ibnu cabbaas waxaa u timid haweeney u dhalatay reer juhayna min qabiilati juhayna ka dhalatay markaas waxay tihi yaa rasuul allah ina ummii nadarat an taxuja famaatat qabla an taxuja afa axuju canha hooyaday waxay ku nadartay nadar ku martay inay xajinayso dabeetana geeridiiba ku timid ayadoon xajinin ee naka xajiyaa nabig wuxu uhi alayh slam nacam xuji canha haa oo ka xaji ara'ayti low kaana calaa ummiki daynun akunti qaadiyatahu bal ka warran haddii hooyada dayn lagu lahaan laha ma ka gudi lahay dayntaas waxay tihi nacam wuxuu nabigu uhi alayhi الsalaatu wasalaam uqdu llaha uqduu dayn allahi faاllahu xaqu bilwafa daynta ilaahay iska guda ilaahay baa u mudan cid wax loo oofiya waaya wuxuu idhi annawc aani nooca labaad waxa wey istidaacatu taxsiilihi xajka xasilintiisa inuu kari karo qofkii bihayrihi cid kale inuu ku xasiliyo faman qofkii maata dhintaa wa fii dimmati asagoo dushiisa uu yahay xajun xaj wajaba waxaa waajib alixjaaju canhu in laga xajiyo min tarikatihi hantiduu ka tegey wاlmacduumu qofkii dhaqdhaqaaqa laga xidhay alcaajizu ee aan keri karin can ilxaji xajkii binafsi naftiisa inuu ku xajiyo in wajada hadduu helo ujrata man qof mushqaayadii yaxuju canhu ka xajinaya biujrati lmili mushqaayadda laga qaado asagoo kale lazimahu markaa waajibi ku noqonaysa inuu mushqaayaddaas bixiyo waayah almacduub macduubka mualifka noo sheegay waxaa weeye dhaqdhaqaaqii xarakadii laga xihay ma awoodi karo inuu xajka u baxo waa qof maalan waayeel oo jilicsan ama waa qof naafa ah ama mashluul ahoo waxa weeyaan faalig qaba oon awoodi karin inuu markaa dhaqdhaqaaq badan sameeyo adu waa qof ama qof xanuunsan oo sarirta yaallo oo jiifa oon awoodi karin inuu xajiyo macduub baa la waxaasoo dhan laftiga macduub bay soo gelayaan qofkii mariidka ah aan awoodi karin inuu xajiyo ee waxa weeye tacbaanka ahaa waayeelkii jilicsanaa qofkii naafada ahaa qof kasta oo aan awoodi karin xajka inuu soo guto macduurkan uu soo gelaya haddaba macduurkan mualifkaasi fasir wuxuu alcaajizu can alxaji binafsi ee aan awoodi karin inuu naftiisa xajka ku guto haddii uu helo yidhi qofkaas lacag uu iskaga bixiyo xajki oo qofkan ka soo xajinaya mushqaayadiisii uu awoodi karo waxaa waajibkaa ah markaa xajkii waajib ku aho qofkaa inuu siiyo mushqaayadii xajka yani waxa la idhahdo alniyaaba can اlxaj qofkii eh, ka xajinayay inuu markaa kharashkii siiyo ayaa markaa waajib ku ah maxaa yeel annahu mustadiicun ligayri yani qofku waxaa uwoodi karaa in cid kale ay ka soo xajido wuxuu yihi walmacduumu qofkii eh, dhaqaaqa laga xidhay alcaadisu an kari karin can xaji binafsi naftiseedu ku xajiyin wajada hadduu helo ujrata man qof mushqaayadii iyo xuju canhu ka xajinaya biujrati mili asagoo kale mushkaayada lagaga xajiye lazimoo markaa waajib ku noqonaya xajki wayushradu waxaa la shardiyaa kownaha inay ahaato mushkaayadda ayadaha faadilata midka dheeraada can alxaajaati almadkuurati baahiyihii lasoo sheegay fii man qof lagu soo sheegay xaja binafsi naftiisa ku xajinaya laakiin hase yeeshee laa yushradu lama shardiyo nafaqatu lciyaali caruurta biilkooda dahaaban sii socod wa iyaaban iyo soo noqod wuxuu ku yidhi ujrada qofka macduurka ah ee aan xajka awoodi karin uu siinayo qofka ka soo xajaya waxaa shardi ah in ay dheeraad ka tahay baahiyihii aan ku soo sheegnay qofka naftiisa ku xajinaya laakiin biilka ciyaalka kusoo reeba mualifku wuxuu lakin lama shardinayo biilka ciyaalka dahaban wayaa maxaa yaele asagaa la joogo maadaamuu la joogo kuwa lama shardinayo lakiin shuruuddii kale waa la shardinayaa wuxuu yidhi walow badala haddii uu huro waladuhu waladkiisii aw ajnabiyun ama qof shisheeye ah maalan xoolo hadduu u ruro uu siiyo liljrati mushqaayadii laga xajinay lam yajib ku waajibi mayso qabuuluhu inuu aqbalo xoolaha asaga fil asaxi wejka asaxnimada badan walow badala waladu waladkii haddii uu huro aطaacata inuu aabbihii ku adeeco inuu ka soo xajiyo oo naftiisa kaga soo xajiyo wajaba waxaa waajib ku ah qabuuluhu inuu arrinkaa ka aqbalo wakada waxaa la mid a ah alajnabiyi qofkii shisheeyaha ahaana waa u la mid fi lasaxi halkan mualifku wuxuu ku tilmaamayaa qofkii aan awoodi karin inuu naftiisa ku xajiyo haddii uu waladkiisu ugu tabaruco xoolo uu dhaho aabbo xoolahan qaado waxa weeye qof kaaga xajiya qof kaaga xaja xoolahan sii oo iskaga bixi kharashkii xajka manaa cid kaa xajisa sii ama nin kaloo ajnabiga ugu tabarucay xoolihii uu yihi xoolahan cid kaaga xajisa u dhib waajibku hurin waa aqbal sababtoo ah midnaa ku jirta had iyo jeera sharcigu wax kasta oo qofka gallad ay ka soo gaaraysa ama lagu manaysan kara hadhow sharcigu waxa weyan qofki uu ka ilaalinaya waajib kuma hadlay lakin waa aqbali karaa looma diidano xaaraan kama ah waa aqbali kara lakin waajib kuma ah waxaa loo diiday hadhowki in luu galladayso la dhaho waxaasaan ku siiyey waayahay xooluhu gallad badan bay leeyihin had iyo jeer laakiin haddii waladkiisi ilmihiisii dhaho anaa kaa soo xajinaya aabbo anigaa sanadkan insha allah kaa soo xajinaya isaguna hore u xajiyay dabcan marka waa waajib aabbihiin u ka aqbalo nin shisheeye ahana waa oolana lakin ninka shisheeyaha isaga khilaaf baa ku jira ajnabiga marka luu leeyahay waxa loo jeedaa qof aan ahayn waladkiisii iyo qaraabadiisa dhow maalan qof kale oo saaxiibkii ah ama qof kale hadduu dhaho anaa kaa xajinaya sanadka waa waajib inuu aqbalaa kan dambe laakiin khilaaf baa ku jira sababta waxa weeye midna weyn kuma jirto qofki inuu qof kale ka xajiyo gallad weyn kuma jirto sida galladda xoolaha oo kale markaa waa waajib inuu markaa aqbalo wuxuu yihi badela haddii uu bixiyo waladu waladkiisu oo mase ajnabiyun qof shisheeye ah maalin xoola haddii uu u bixiyo liljrati mushqaayadii laga xajinayay qofka lam yajib ku waajibi mayso qabuul inuu aqbalo fi lasaxi walow badela haddii uu bixiyo alwaladu waladkii aaacata daacadii hadduu bixiyo bimacnaa haddii uu aabbihii diyaar u leeyahay inuu ka soo xajiyo oo adeeco oo naftiisa kaga soo xajiyey wajiga waxaa waajib ku ah aabbihii qabuuluhu inuu ka aqbalo waladkiisa wakada saasoo kale alajnabiyu ninkii shisheeyaha hadduu dhaho anaa kaa soo xajaya waa waajibu markaa inuu ka aqbalo wallahu tacaala aclam wsala allah wslm calaa nabiyina maxamed